bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda saddexaad oo suuratu nisaa ka mid a ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey amwaalul aytaam waxa laga yeelaayo xuquuqda ka saaran dadka waxaa weeye awliyaa-ul aytaamka iyo waxyaabaha markaasi laga reebay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay oo ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala shayga khabiiska ha ah ku bedelan bedelanowdha ilaahay shayga dayibkaa ha cunin cuninowdha ilaahay agoonta maalkeeda adinkoo u geynaysiin oo dumaysiin maalkiina adliga noocaasowdha ilaahay waa dembi weyn buu dhahay ilaahay subxaana watacaala tacaala meeshaan ka gelayna waxay soo degtaa la yidhi waxay ku dhibtoodeen ba la yidhi waciid adag marka oo kusoo arooray amwaalul aytaam dadkii muuminiinta ahay waxay ku dhibtoodeen baa la yidhi oo culays ku noqotaa layidhi wilaayatul yataama weye aqoonta waxa weeye maalkeeda inay maaragtay weli ay ka noqdaan oo mas-uul ay ka noqdaan weye dadna waxaa jira la yidhi toban maaragtay agoon haaye ama sideed oo haweena haddana dad waxaa jiray baa layidhi oo dadkaas maalka agoonta haaya islamarkaasina haddana agoonti lafteeduna haaya oo rag iyo haween waxay yihiinba mas-uulka ka ah ayaa waxaa ku jira baa layidhi dad waxaa weeye haayaan toban agoona ama sideed oo markaasi waxaa weeye haweena haddana haween waxay u yihiin asaga ayay yihiin masalanba oo waxa weeye haween isaga nikaaxoodu u banaan yahay oo isaga wilaayadeedu uu haayo ayuu haayaa kolkaas ayuu waxaa weeye haween ka dhiganayaa islamarkaasina cadaalad u samayn maayo aayaddan marka waxaa weeye intaasay iskula jirtaa marka hadda axkaamtaas ayaa ilaahay subxaanau watacaala noogaga waramaya alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wa in khiftum haddii aad ka cabsatiinowdha ilaahay allah tuqsiduu inaydaan u gadsoorayna fil yataamaa agoonta aydaan u gadsoorayna fankixuu guursadowdha ilaahay maa oo bimacnaa man ah weeye maa man diin guurtada dhaaba lakum idin diib noqdow dha ilaahay oo min annisaa'i haweena oo waxa weeye agoontaan aan ahayn lasnaa laba laba guursadow dha ilaahay wa hulaasa saddex saddex guursada wa rubaaca afar afar guursada fain kiftum haddaad ka cabsatiinow dha ilaahay allaa tacjiluu inaydaan u gabtoorayna oo waxa weeye labadii iyo saddexdii afartii haddii aad ka baqdaan inaadan u gartoorayna oo nafaqada iyo qismada amba nawbada aadan u garsoorayna fawaaxida tanowdha ilaahay mudoo guursada ayuu dha ilaahay oo ambase samaakii ku gaabsadow dha ilaahay malakad ay milkiyeen aymaanu ku midigyaashiina oo addooman ah weye daalika dha ilaahay afar la guursado oo kaliya ama mid lagu gaabsado amba la suriyeesto ayaa adnaa dhawow dha ilaahay anlaa tacuuluu ilaa anlaa tacuuluu inaydaan jawr falina oo haweenka badan aan ugu joog kalin owdha ilaahay marka hadda ayaddan si khaasa ah waxay uga warramaysaa labadii sababnuzuuloo ku jirtay mid ayay kasii warramaysaa oo midka ay ka waramaysa waxa weeye dadku waxa weeye haweenka agoonta haayay oo toban gaaraayey sideed gaaraayey markaasina waxa weeye qaar ka guursanaayey qaarkii uu ka guursadaa waxa weeye cadaalad aan u samaynay maadaama isagu weli uu u yahay aayaddan ayaa ilaahay ugaga warramayaa haddii waxa weeye haweenkaas cadaala aan loo samaynayn in faraha laga qaado aayaddan marka waxaa weeye axkaam badan ayay iska leedahay waxaase aayaddan xadiis oo bukhaariga muslimka ay dhigaayaan oo xadiisu caaisha la yidhaahdo ayaa aayaddan macnaheeda xallinaya maxaa yeele marka ugu horaysa marka aayadda daahirkeeda la fiiriyo waxaad u malaysaa lafdigeeda inaan si degdega ah loo fahmi karin laakiin waxaa lagu fahmayaa oo lagu cadaynayaa xadiisu caaisha ayaa noo cadaynaya halkan oo lagu fasiro wey ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wain khiftum haddaad ka cabsatiinow dha ilahay mu'miniinow allaa tubsiduu inaydan u garsoorayna macnaa allaa tacdiluu inaydan cadaala u samaynayna weye filyataama agoontow dha ilaahay haweenka agoontaa oo waxa weeye aad ka cabsatiin amarkooda weye haddana waxaa weeye waxay ka cabsadeen inaysan cadaalo u samaynin kuwa haweenka oo agoonta oy ayagu qabaan oy markaasi nikaaxsadeen oy waxa weeye xaqooda aysan siinaynin allaa tuqsiduu inaydaan u garsoorayna fil yataama agoontow ilaahay agoonta hadda fil yataamaadana waxay noqonaysaa agoonta caamkaa weye kuwo waxa weeye haweenahoo mas-uul laga yahay oo la nikaaxsaay ha ahaad iyo kuwa kale oo caadiga ahay oo markaa mas-uulka laga ahay ha ahaad haddana waxaa meesha soo gelaya haddana waxaa ku jirta haddana aad ka baqdiin inaadan cadaalo u samayhayna haweenka oo agoonka ah haddii waxa weeye aad guursatiin aad markaasi aad ka baqaysi inaadan cadaalo u sameyhayna fankixuu ayaa markaasaa la leeyahy maxaa yeele waxaa la sheegay saa horuu soo sheegnay ninka ayaga kamid ahaa la yidhi markuu naag iyo kiimada uu helo oo maal leh iyo jamaal haddana waxa weeye uu raboodo oo naag uu markaasi waxaweye maalkeeda iyo jamaalkeeda uu ku jeclaado waxaa la yidhi maaragtay waa guurto jiray baa layidhi marka waxaa la yidhi markuu guursado xuquuqdeeda ma siina siinayaa yidhi marka markay soo degtaa layidhi aayadii looga nahinaye can agli maaliyatiim agoonka maalkiisoo la cuno arrintaasu way dhibtay ba layidhi markaasaa wa in kiftumaa soo degtaale aayadan marka aayaddii horo waxa weeye caamay ahayd agoontoo dhan mutlaqan weeye rag iyo haween waxay eh, maaragtay haween la qabo oo agoon ha aadaano iyo kuwo kaleentoodba ha aadaaneen laakiin aayaddan waxay khaas la tahay baa leey markaasi aswaajta oo markaasi oo agoontaa wey maxaa yeel aayaddan intaas kaligay ka warramaysaa marku ilaahay yuri wain khiftum haddaad ka cabsatiin allah tufsiduu inaydaan garsooreyna filyataama agoontiyow dha ilaahay naagiga agoonta ahaay oo idinku wilaayood aad hayseen haddaad guursatiin inaadan u garsooraynin haddaad ka baqaysin weeye fankixuu guursadowdha ilaahay maa mugdin guursadowdha ilaahay baaba lakum idin dhiib noqdo idinla fiican oo min annisaa'i haweenka a ah. laakiin min annisaa'idan maxaa looga jeedaa min annisaa'i siwaahuna weeye haweenka ayay kasoo hara oo waxa weeye agoontaan aad haysiin aan ahayn oo caadigaa ah weye haweenka caadigaa ah guursadaa leeyi maxaa yeele ayaga xaqooda kuna tuma karaysiin xaqoodana ma guudsii karaysiin maxaa yeele ayagu waa laydinla xisaabta waa idinla xisaabtamayaan aalkooda waa idinla xisaabtamaaya marka ayaga xaqoodii saasay ku helayaan laakiin kuwaan idinku aad maaragtay aa wilaayood haysiin oo haddaad guursatiin xaqooda adan gudayna kuwaas ka leexdaa ilaahay leeyahy subxaana wa marka hadda aayaddan waxaa xalinaya xadiisu caaisha caaisha markaasi waxay tidhi aayaddanay tiri way ku soo degtay iyo qiimaha oo agoona oo markaasi weligeeda dushiisa ah weligeeda markaasi mas-uuliyadiisa ku jirta marka welintaa weligeeda jamaalkeeda ayuu jeclaanayaa iyo maalkeeda wuxuuna haddana doonayaa inuu maharkeeda nuqsaaniyo oo markaasi ama mahar lahaan uu ku guursado ama mahar yar uu siiyo xuquuqdi markaasi zawjadu ay laheedoo dhanna uusan siinin markaasaa laga reebay inay guursadaan ilaa inay garsoor u samaynayaan mooyaane cadaale ay u samaynayaan oo mahar kaamila ay siinayaan iyo nafaqo kaamile iyo wixii naa kaloo caadiya xuquuq ay leed inay siinaayaan mooyaane marka waxaa la amray jira caaisho dadkii markii arrintaas lagu arkay inay maaragtay guursadaan naaga aan agoontaan ahayn caaisha marka wuxuu tiri fastabta naasu rasuulalahi sal allahu alayh wasalam bacda dalik markaas kabacdiyaa dadku nabiga calayhi salaatusalaam ay ka jawaab weydiiyeen markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey wayastabtuunaka fi nisaai ilah watargabuuna an tankixuhuna haddii ilaahay rasuuladan dhexdaa ugu tegi doonaa aayaddaas ayaa soo degtay marka ilaahay wuxuu ugu cadaynayaa aayaddaanay tiri naagta iyo markay maal iyo jamaal maalna ay leedahay naag waxana ay tahay oo nikaaxeeda ay jeclaadaan isla markaasina aysan haleeshiinaynin naagaha lamidkaa oyna meher kaamila siinayn inay ka leexdaan waxaa kaloo jiri jirtaa la yidhi naagta yatiimadaas markii waxa weeye naag oo aan waxba aan lahayn hadday tahay naag xoola lahayn ay tahay amba aan jamaal lahayn waxay samayn jireena layidhi naagtaas waa ka tegi jireen mug buusa jirin baa layidhi naag kale iska raadsa jireen baa layidhi marka haddana naagtan markii nin uu soo doono lacallan ninkaas waxaa weeye maharkay ka qaadan jireena layidhi oo wixii markaasi naagtaasi ninka xuquuquleed igaa ka qaadan jiraa layidhi ama waxaa weeye markaasi way xayiri jireen si waxaa weeye naastaas ay isu furato ama markay dhimatay caadigiiba u dhimatay ay u dhaxlaan aad iyo aaday carabtu markaasi u xoola jeclaayeen baa lii waxau dhahay xasanulbisri caalimka la yidhaahdo ninka reer madiinaha waxuu ahaa yuri agoon ayaa agtiisa joogi jirtau dhahay waa si islaada sabanusuulka hadda aan sheegayno caashe waxaa marka haweenkaas agoonkaa ku jira naag nikaaxeeda u banaanya markaas waa guursanaya maalkeeduna u guursanaya maalay leedahay ayaduna markaas ma ajab gelinayso laakiin wuxuu u guursanayaa waxau nacayaa haw dhahay in nin kale oo qariiba ah oo meesha soo galoo naagtan guursado oo maalkeeda uu ku esirkoobuu diidaya markau guursado ayuu suxbadeed ku dheeraa waa dhibaaya markau dhiba ama waa isfurahaysaa ama wuxuu sugayaa ha layidhi ilaa ay ka dhimanayso oo isaga uu ka dhexlaayo markaasaa ilaahay ku dagaala ayadaana saasaa loo soo dejiyaalayi ee hadda naagta agoonta ah qofkaanu weligeedu u yahay haddii nikaaxeedu u banaan yahay inuu nikaaxba waa u banaan tahay laakiin waxa laga dalbaayaa ayaa waxay tahay haweenka caadigaa ah wixii xuquuqahu siinaya inuu siiyo haddii kalenkood inuu faraha ka qaado marka aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay haddii hadaadan cadaalo u sameeyeyna faraha ka qaadaya haweenka la guusto u leeyahay maxaa yeele haweenka waxaa loo baahan yahay cadaalaa loo baahan yahay wain khiftum haddaad ka cabsatiinow dha ilaahay allaa tufsiduu inaydaan garsoorayna fil yataama agoonta aydaan u garsooraynowdha ilaahay fankixuu guursadow dha ilaahay maa man guursada baaba lakum idin dhiib noqda oo idinla wanaagsan weeyo oo mina nisaa'i haweenka kamida ayaga aan ahayn oo haweenkaan caadiga ah wey masnaa laba guursadow dha ilaahay wa sulaasa saddex guursada wa rubaaca afar guursadow ilaahay haweenkan kaloo caadiga ah, laba ka guursada ama saddex ka guursada ama afar ka guursada wey isnayn isnayn yaa laga wadaa waalaaan alaaa wa arbacan arbacan walaa taziiduu calaa daalika ku jir afartaasna haka ziyaadina maxaa yeela afar ka badan ma banaana weye ah. walaa taziiduu calaa daalika weye maxaamu siyaaqa la yidhahda oo waxaa leeyahay haweenkan kale laba guursada eeba mid waagiiska caadi weye ama saddex guursada ama afar guursada wey fain kiftum haddaad ka cabsatiina udhaadina ilaahay allaa tacdiluu inaydan u garsoorayna haweenkaas badan oo ninka hadduu laba guursado ama saddex guursado ama afar guursado haddaysan garsoor u samaynayn oo nafaqada iyo qaybta qismada waxaa weeye habeenka loo soo hoyanaayo weye oo iyadana naag walba waktigeeda in la siiyo waajib farlucayna weye nafaqadana markaasi in loogu garsooro waajib waaye fawaaxida sanowdha ilaahay tanki uu guursadaa meesha ku jirta waaxidatan middo macnaha waxa wey haddaada haweenki badnaay adan cadaalo u sameeyeyna fanaha ka qaadowdha ilaahay haweenki in la silciyo maahan ama waxa weeye qaar la kala hormariyo oo qaarna loo roonaado qaarna waxa weye la dhibaateeyo xaaraan weeye waciidaana kusoo soo arooray fawaaxidatan middoo guursowdha ilahay mid kaliya isaga sintowdha ilaahay ow ama samaakii ku gaabsadowdha ilaahay malakad aymaanaku midigyaashiin ay milkiyeen oo waxa weeye addoomanka waagi ay jireen waxa weeye addoomankaa isaga gaabsada id laysa lahuna weeye min alxuquuqi maali zawjaad maxaa yeele haweenkan ahu xuquuq ma laha waxa naagaha kaleo caadiga ay leeyihiin ayagu saas weye marka ayaga ku gaabsadaa leys maxaa yeele ayaga adaalo loo sameeyo addoonka addoonta waajib noqonay maysaa layidhi xagga maaragtay qismada habeenka loo hoynaayo iyo nafaqada iyo kiswada ilaan addoon ninku waxaa weeye xoolihiisu weye asagaa marka tasarufkooda iskala weye marka hadda ilaahay wuxu yuri subxaana wa tacaala daalika kaasow ilaahay waxaa la ishaarayaa afar la guursado oo kaliya wey amase waxa weye mid la guursado ama la sureyeeso addoomo la guursado daalika kaasow ilaahay ayaa adnaa dhaweed ilaahay allaa tacuulu inaydaan joog falina sidaas ayaa waxa weye jawrfa loogaga leexa karayaa wey inaadan wax dulmina taas ayaa ku cadaalo badanowdh ilahay taasa cadaalo keenaysa wey maxaa yeele xadiis nabigeena calayhi salaatsalaam wuxuu dhahay man lam yacdil bayna nisaa'ihi jaaca yooma alqiyaamati wasiquhu maa'ilun ou dhahay ninkii waxa weeye haweenkiisa aan cadaala u samaynin maalinta qiyaamo maxsarka ayaa la keenaya o imaanayaa asagoo waxaa weeye dhinac u jalleeca asagoo dhinac u jalleeca la keenayaa waxa saas ay dhacaysane calaa ru-uusi ru'uusilkhalaa'iq ayaa lagu falleexaynayaa oo dadka maxsarka jooga ayaa waxay ogaanayaan ninkaanu inuu yahay ninka adoonkiisa cadaaladaan u samay jirin haddana haddii meeshaasda lagu falleexeeyo falleexadaasu markaasi cadaabay keenaysaa marka waxaa loo baahan yahay in sidaas lagu gaabsado ayaa la doonayaa haddii waxaa weeye intaas awood aan loo lahayn haddana waxaa la rabaa markaasi afar inaan laga badin oo afar wax ka badan ma banaana ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala masna labalabowna ilaahay wa hulaasa saddex saddex warubaac afar afar weye intaas markaasi in laga laga laga badiyo ma banaana maxaa yeele axaadiis fara badan ayaa u daliila sidaas ayaa markaasaa laleeyahy masnaa wa hulaasa wa rubaaca weye qofka muslimkaa waxa weeye afarnaa wa shooda sakariyo weye wax intaas ka xageeyo oo markaasi la ogol yahay ma jirta haba yaraatee weye kolka sidaas ayaa la leeyahy in markaasi sidaas laga badiyaahu xaaraan may noqonaysaa maxaa yeele inaan qofka muslimka ah uusan ka badso karin afar uusan ka badso karin xadiis ku saxeexaayo oo xadiisu kiilaan ayaa u daliila weye nin la dhihi jira kiilaan ayaa soo islaamay bukhaariga sida uu dhigaayo isagoo waxa weeye toban haweena qaba ilan jaahiliyadu waxa weye wax casri lama jirina toban haweena isagoo qaba ayuu soo islaamay markaasuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhuna arbacan wadalliq saa'irahuna afar ka dooro ayuu dhahay nabigu alayhi salatu salaam inta kale iska sii dayou dhahay xadiiskaasaa daliil waa inaan afar laga bata karin marka hadda afarka hadduu afarta yidhaahde intaanan doortay hadduu yidhaahdo xataa nikaax lagu celi maayo oo islaamku xataa wixii jaahiliyii caqad ahay xataa waxa weye islaamku waa sugayo waxba laguma sii celin waxaa ka waxa weeye afarta ay ku sugnaanayaan tobankaas masalan ba wixii ka badan intaan afaraan ka doortay afarta uu cishaan intaasaa waxaa ka inta kalena doorkooday ka baxayaan marka hadda sidaasaa la leeyahay macnaha waxa weeye abaaxa lakum bilikhtiyaari ilaahay ikhtiyaar wuxuu idinkugu baneeyey isnayni labo aw alaaan aw arbacan ayaa laga wadaa marka hadda wowdaanu waxa weeye markaasi ma ahan lilcabsi ma ahan baa layidhi masna iyo sulaasa wa rubaaca wowdaasu lilcabsi ma ahan baa cadaf maahan wowcaf ma ahan haddii la yidhaha wowdaanu lilcabsi yay u sugnaatay waxaa meesha imcaalaheedaa layidhi sagaal naagood ayaa meesha ka dhala laheed oo ismayni masnaa oo laba ah iyo wasilaanka oo saddexa ah, shan wey warubaaca lagu daro sagaalay maayo wowda waa lilcabsi haddii la yidhaha marka taas mana ahanaa layidhi hadda warkaas waxaa qaba qole la yidhaha daahiriyo oo markaasi daa-uudu daahiri dadkiisa laakiin waxa weeye marduud waayo warkaas wey waa marduudaa layidhi waxaa kaloo qabaa layidhi qolo mutadarisiina oo baclu shiica ah kuwaas ayaa qabaa layidhi iyagana kuwaas iyagana waxay qabaan weliba kuwaas waxay qabaan sideed iyo tobanay qabaan marka taas waxaa weye maxaa yeele masnaadani markaasi waxay leeyihiin waxaa laga wadaa isnayn fi isnayn biarbaca wasulaasa waxaa weeye talaata fi talaata maaragtay bitisca sidaas markii la yidhaahdo lagu sii daro warubaaca markaas saas weliya intaas ayaa waxa weeye ayay noqonaysaa laakiin taasu waa waxyaabo maaragtay ayagu been ay iska wataan weye haddana macno owna naqamayso oo haddii oog laga yia la yidha bimacnaa oogowdaa laga dhigo waxaa meesha imaanaysa qofkii laba doorta oo laba naagood doorta inuusan u gudbi karaynin saddex ninkii saddex doorta oo afar u gudbayna ka dhalaysaa layidan marka masna iyo sulaasa wa rubaaca macnaha lagu ijmaacsan yahay culummada islaamku islaamku dhan uu qabo axaadiisana waafaqsan isneyni ow salaasan ow arbacan saas wey ee qofki intaasaan ka basha yidhaahda wixii kalaantaasina un ku haystaa ilaahay wuuri subxaana watacaala waatuu siiyown ilaahi annisaa haweenkowdha ilaahay saduqaatihina maharyaalkooda siiya haweenkii haddana markaasi labaha laga guursado layidhi ikhtiyaarka amba saddex amba afar ama mid ha lagu gaabsado layidhi waxaa la doonayaa mahar baa la doonayaa waatuu siyown ilaahay annisaa haweenka saduqaatiina maharyaalkooda siiya muurkooda siyowdha ilaahi subxaana watacaala lixlatan xaal aygaa sii cadiyahoo tiismaahudha ilaahay fain dubna lakum hadday idin dhiib noqdaan can shayin shay oo minhu sadaaqaas kamida nafsan min nafsin xagga naftowdha ilaahay fakuluuhu cunowdha ilaahay an xaalowya kii qayibowdha ilaahay marii'an xaalowya kii maxmuudulcaaqibaa ciribkiisa la mahadiyo hadda ilaahay subxaana watacaala maharkii haweenku ay iska lahaayeen oo faralka ahay ayaa meeshaan ilaahay ka sheegaya waatu isaa macnaha aayaddan meeshaana la keenay waxaana markaasi lasoo la haleesaaya oo markaasi waxa weeye layshaliishiinayaa axkaamu lyafama iyo waxa weeye axkaam oo maaragtay iyaduna ku tacalluqaysa sadaaqa wey maxaa yeele agoontu waxaa soo gelayay kuwii waxa weeye markaasi la guursanayey oo aayadda hore ahay axkaamu lyafama ayaa markaa lasoo haleeshanayaa limunaasabati dikri nisaa weye haweenka markaasi xuskooda say munaasib u noqoto weye wa aatu ah haweenka siyow ilaahay saduqaatiina maharyaalkooda siiyowdh ilaahay haweenka maharkooda hala siiyowdh ilaahay ah, marka hadda maharku waxaa weeye waxa markaasi haweenta loo yeelaayo maa yujcalu lilmar'ati fii nadiirilbulci weeye wax haweenta la siinaayo oo loo siinaayo bulcigeeda wax u dhigmo ahaan loo siinaayo marka hadda waa laysu khilaafsan yahay almadhabka ee maaragtay xadka oo maad imaamuna asraabici waxau qabaa isagu waxaa lagu kaaftoomayaa aqalu shay mutamawilin shay kan ugu yar oo la maalaysama halow noqon hawdheh maxaa yeele waxuu daliishanaya xadiiska nabigoo ilka misu low khaatama min xadiidin ahay waxaweye maalikiyadu waxay qabaan rubucu diinaar oo sharciya ayaa maaragtay aqalkiisi yahay amase saddex dirham oo markaas iyadana sharciya amase waxa weeye wax markaa labadaas maqaamkooda ku maya xanafiyadu waxay qabaan toban dirham weeye oo sharciyo ah waxaana ugu eh, afarkiisa afarkiisaas waaa la isku waafaq imaam axmedna riwaayadu ku waafaqsan yahay imaamu shaafici midna waxaa weeye xanafiyadu ku waafaqsan yahay laakiin afarkiisa waxaa la yidhi xad ma culamadu isku waafaqsan yihin wixii ninkee naasi isugu raali noqdaan ayaa la fiirinaya wey ah, hadda amarkan waa wax biiya ragga ayaa laga rabaa maarka ayaa laga rabaa oo naagaha guursanaa lilah mahar mooyaane sunaduna waxay khasistaa la yidhi nikaaxu taxwiil weeye maanta isbandhigtay oo aan nikaax loo sheegin suuratulbaqarana ku soo marnay caqad oo markaasi waxaa weye bikayri mahrin ah weye marka ilaahay wuxu uhi subxaana watacaala wa aatu nisaa haweenka siiya saduqaatiina maharyaalkooda siiya nixlatan asagoo cadiyo ah asoo siismaa ah weye hadda nixlantan masdar wey markaas cadiga wey cadiigi nafsin naftoofiiba siiyo dha ilaahay hadda waxaa layihi mixladan macnaha cadliyaa loola jeedaa meherkii waa waajib ahaa layidhi haddana qur-aanka ilaahay wuxuu ka cabira shay cadliyaa cadliyana waxaa loo yaqaanaa waxa qofka isagoo waxba aan kugu lahayn layska siiyaa layidhi tacdiirkaana macnuu ku fadhiyaa layidhi macnaha uu ku fadhiya waxa weeyaa layidhi ragga waxa meherka loo saaraayo macnuhu ma ahan baa layidhi inay ayagu kaligood naarta ku intifaacayaano oo naarta iyadaysan ku intifaacin maxaa yeele nikaaxa ninka iyo naagta waxaa ku intifaac badan naagta ayaa ku intifaac badan maxaa yeele hadda xaaladda markaasi waxa weeye oo mucaamalada ah oo waxa weeye ragga iyo haweenka xaalatul jinsiya isutagga xaaladaas waxa weeye ayagu waxbay sii dheer tahay xagga markaasi waxa weye tamatuca ah, waxbay ay ziyaaday sii dheer noloshana hadda waxa weye noloshii oo dhan isaga ayaa la saaray marka iyaduna waxa weeye sida nisaaca ninka ugu tamatucay ugu tamatucaysaa laakiin ninka waxa loo saaraayo waxa weeye fadliga gaarka oo ragga ilaahay siiye weye maxaa ayaga xoogi iyo camalkii ku xoog badan yihiin wilaayadu wax kasta ayaa ayaga la saaray marka waxa weeye waxa ayaga ilaahay uu ku fadilay daraaddeeda loo saaraya ee macnuhu ma ahan in naasta ninku keligiisa uu ku intifaacayo inaysan ku intifaacayn bal ayagaa ku intifaac badan marka nixlasan tacbiirkeedu waa saasaa liyi markii hadda saas la isaga dhigay ilahi wuxuu ihi fain dibna lakum hadday idin dhiib noqdaan ul ilaahi haweenkaas fain dibna lakum hadday idin dhiib noqdaan ul ilaahi can shayin shay oo minhu maharkaas kamida nafsan min nafsin xagga naf tamyiis macbuudan cala ilfaacili weye dhaabad anfusuuna lakum weye naftoodu ay idin dhiib noqoto shay oo maharkaas kamida oo idin hibeeyaan weye maayuu marki waxa weye waa idin hibeeyeen weeye idinkugu hibeeyeen naftooda oo ku wanaagsan ikhtiyaarkooda inkee qahar maaha weye ee qahar waxa weye naasta imaarka in laga qaata xaaraan weye waxaa kaloo la sabiyaa naasta inay naag heshiida ay soo waxgarata naag baaliqa inay taa la rabaa Ah, ee hadday naasku rashiido aysan hayn oo masale majnuuno ay tahay ama waxa weeye ay saqiiro tahay naarki in laga qaato hadday xataa iyadu bixiso ma laga qaato ma banaana maxaa yaele mudlaqa tasaruf ma-aan wey naar iyadoo mudlaqa tasarufa naarkeeda hadday ku hibayso markaasuuna ilaahay fakuyuuh cunowdha ilaahay hanii'an xaal ou yahowdha ilaahay kii xalaala marii'an xaal u yaha kii maxmuudulcaaqiba hanii'an macnaha dayibana laga wadaa waa say idin ciiba weye marii'an macnaha maxmuudul kiisa la mahadinaayo oo la racona idin kuu sunayn aakhiro weeye marka hadda aayaddan waxay kusoo soo desaayay dad oo kahday ayaa lagu radinayaa oo naagaha hadday maharka xataan qofka ay siiyaan can biidi nafsin ma banaano waa kahday oo ka santaaday ayaa lagu radinaya inay naaguhu maharkooda ay bixin karaan ikhtiyaar leeyin weye marka dadkaasi waxay ka yeeheen hibo lagu noqdo kalenteed waa yidhahdeen laakiin ma ahan saas mahan weye oo ninka waxaa weye hibadiisa ku noqday noqonaysaa maxaa yeele markuu riibo ma lahayn maxaa yeele wax waajib oo qofkaan asaga la saaray eedo ninka waajibay oo ku ahay naarkaanu marka hadda inay taasu banaan tahay ayaa ilaahay subxaana watacaala cadaynaya marka ilahay wuxuu yidhi subxaana watacaala fakuluuhu cunowdha ilaahay hanii'an xaal ou yaha kii dhiib ahowdha ilaahay mari'an xaal ou yaha kii maxmuudulcaaqibaa cirisiisa la mahayo laa larara fiihi fiihi calaykumay dhibaata ayna idinkaga imaanin fil aakhirati aakhiro oo waxa weeye waxaa ilaahay leeyahy subxaana watacaala aakhira ka baqi maysin marka naasta oo rasiidada waxaa u banaan baa yidhi bacda dukuul markii la dukuula kabacdi inay zawjkeeda meherka oo dhan ay siiso ama is ay bacla ay siiso cinda jamiici ala'imal aimada dhammaantood ahlumadhabka xataa madaahibta yararka haddii lagu daro ilaa lays ninka la yidhahdo maaragtay lays ibnu sacad mahe isaga waxaa weeye ma banaana in maaragtay naastu meherkao dhan ninka ay siiso laakiin waxaa weye sida raajixa meherkao dhan naastu inay ninka siiso way banaan tahay maxaa yeele aayaddan ilaahay subxaana watacaala wax bacliga iyo midna kuma uusan sheegin inay maharkeedoo dhan naaftu ninka ay sii karto ayaa markaa taa waxa weeye bacda dukuul maharkii oo dhan uu wada waajibay amase waxa weeye qabla dukuulaha bay tahay maharka musamo lagu sheegay maharka lagu magacaabay cadadka niski ay ku leeday waan sii kartaa ama niski wax kamida ah ayay sii karaysaa wey marka hadda waxa weeye aayadan dambo ayadana axkaam badanaa ku jirta marka casharkeena intaas iinoo joogayaa wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu acuudu billahi min ashayطaan الرajiim bismi illaahi الرaxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calى sayidina muxamadi waalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin bismi illaahi الرaxmaan الرaxiim ya ayuha الnaasu اtaquu rabakm aladii khalaqakum min nafsi waaxidaة وkhalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما داب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع fain kiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan aw maa malakat aymaanukum dalika adnaa anlaa taciiluu waatu nisaa'a saduqaatihina nixlatan fain tibna lakum can shayin minhu nafkan fakuluu haniyan mariya bismi illaahi raxmaan raxiim suuratu nisaa'i haweenku suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay ku soo degtay wa aayaatuhaa aayadahaaduna mi'atun wa khamsan wa sabcuuna aayatan weeye boqol iyo todobaatan iyo shan aayadood weeye boqol todobaatan iyo lix waa la yidhahda boqol todobaatan iyo todobana waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa suuraddaanu saddex kun iyo afar boqol iyo siddeetan kelimaa la yidhi waxay noqonaysaa ha la yidhi toban iyo afar kun iyo shan boqol iyo labaatan xaraf ayay noqonaysaa ha la yidhi suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuradii afaraad oo qur-aanka ka mid ah waxaana la yidhaha suuratu nisaa ayaa la yidhaahdaa haweenka suuradeedi ayaa la yidhaha suuraddii haweenka lagu magacaabo weeye suuraddaani marka waxaa suuratu nisaa loogu magacaabay baa la yidhi waxaa loogaga warrami doonaa suuraddatan axkaam dhowra oo ku tacalluqaysa axkaamu nisaa wa axkaamu اlusra kulahaa waxa weeye axkaamu nisaa ayaa looga warami doonaa aadaabta haweenka laga doonaayo iyo xuquuqu zawjeyn iyo xuquuqu lusra oo dhan ayaa suuraddan looga warami doonaa suuraddan marka waa madani dhammaantooday madani tahay baa la yidhi inkastoo suuradda bilowgeeda haddii la fiirso qawaacidda ay qur-aanku iska leeyahay qaarkeed haddii la fiisho markaasi ay eg tahay maki ay u eg tahay maxaa yeele qaacido waxaa jirta oo culummada bacligood yidhaahdeen mufasiriinta qur-aanka markii la yidhaahdo yaa ayuha naasu waxay khidaab u noqonaysaa ahlu makay khidaab u noqonaysaa haddii la yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuune waxay khidaab u noqonaysaa ahlulmadiina laakiin hadda mararka qaarkood inay sidaas salaabto ayaa dhici karaysa gaar ahaan yaa naasu marka la leeyahay waxaa markaasi lagula khadaabaa mararka jamiicu jamiiculmukallafiin oo dhan ayay keentaa iyadoo qaacidadu kalena ay imaanayso oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaw ah wey aayaddan hadda marka waxa weeye khadaab oo lagula khadaabay noqon doontaa jamiiculmukallafiin weeye aayaddan suuradda lagu bilaabaayo si cumuuma ayaa loola waramayaa rag ha aadaano haween ha aadaano insi ha aadaano dini ha ahaadaano marka sidaas ayaa markaasaa raajixa weeye oo qaacidadaas alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhuusi sabab ayaa imaanaysa haddana ilahi wuxuu yihi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin owdha ilaahay suuraddan marka mar hadday suurad madaniya ay tahay waxaa ilaahay subxaanau watacaala inooga warrami doonaa tashriicaad ayaa looga warrami doonaa oo axkaam ayaa looga warrami doonaa oo hadda ay ku badnaa doonto axkaamu alusra waalmujtamac ayaa maaragtay looga warrami doonaa haweenka waxa weeye axkaam badan oo ku tacalluqaysa ayaa looga warrami doonaa culamada barkood waxay yidhaahdaan suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu nisaa ayaa lagu magacaabay tasmiyadaasi waxay keenaysaa tashriif oo markaasi waxa weeye ilaahay uu sharifaayo haweenka iyo inay haweenku maqaam weyn ay ku leeyihiin diinta islaamka ay ku leeyihiin mujtamacna waxaa weeye meel weyn ay waga jiraan ayaa hadda ilaahay subxaana watacaala suurad ayaa ayaga lagu magacaabay qur-aanka hadda suurad la yidhaha suuratu rijaal kuma jirtaa layidhi marka waxaa ilaahay baa ku cilmi leh laakiin dadka ahlulxikamkaahu oo diinta yaqaanaa waxay yidhaahdaan ragga maadaama meelo badan lagu falliray ayaga hadda waxaa weeye suurad laguma magacaabin marka haddii waxaa weeye haweenka meelo dhowra markaasi waxa weeye ragga looga falilayo ragga la falilay ayaa waxa weeye jabri ayaa looga dhigayaa xaadirkooda in suuradan ayaga lagu magacaabo oo suuraddii haweenkaba la yidhaahdo sidaas marka waxay u keenaysaa niyad wanaag ayay u keenaysaa iyo inay waxay ogaanayaan mujtamaca meel weyn ugaga jiraan diinta islaamkana maqaam weyn haweenka inay siisay oo sharaf ay leeyihiin haweenka muslimkaa ayaa hadda ilaahay subxaana watacaala uga warramaya bismi illaahi araxmaan raxiim yaa ayuha annaasu dad i ayuu dha ilaahay ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsi naf idinka abuuray waaxidatin oo kaliya wa khalaqa abuuray minhaa naftaas xaggeedana zawjaha zawjkeedii ka abuuray wa wabasta kala geeya minhumaa labadaas nafta iyo zawjkeeda rijaalan rag kala geeyay katiiran oo fara badan iyo wa nisaa'an haween ayaguna fara badan llaha alla ka cabsada ayuu dhaha ilaahi subxaanahu watacaala alladii allahaasoo tasaa'aluuna isku su'aalanaysaan bihi isagaa isku si-aalanaysaan walarxaama wataqu larxaama raximka inaad geysaane ka cabsada ayuu dhaha ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday alaykum korkiina raqiiban mid ilaalinaayo xirsinaayo yuu aayadda hadda ilaahay subxaanau watacaala suuradda inoogu bilaabaayo sidaan horay u sheegnay waxaa ilaahay uu kula khidaabayaa jamiicu lmukhallafiin ayaa lagula khidaabayaa maxaa yeele khidaabkan amarka ka dambeeya waxaa weeye mukhallafiin oo dhan ayaa markaas uu caam ku yahay yaa ayuha nnaasu dadyahabow ayuu dha ilaahay marka hadda sida hadda kutubta jalaaliinka oo kale ahlu maka uu leeyahay taas kaliya maahane cumumay keenaysa ayaddan ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada ayuu dha ilaahay hadda markii dadka ilaahay subxaana wa tacaala u naadiyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amray taqwa ayuu amray kabacdi ayaa waxaa la amrayaa awaamir iyo nawaahi ayaa la amrayaa xigmada meeshaas laga qaadanaya waxa weeyaa la yidhi in dadku marka hore haddaysan alla ka cabsanin aysan ahayna maxalolkadaabba aysan ahayn qofku hadduusan ilaahay ka baqaynin maxalolkadaab maaha wax alla uu la hadlo ma ahan oo munaasab u maahan ilaahay uula warramo maxaa yeele qofku markuu ilaahay ka baqo ayuu amarka ilaahay qaadanayaa waxa alla ka reebana markaasuu ka harayaa kolkaasaa ugu horayn ilaahay wuxuu amray ittaquu rabbakum ayuu dhah ilaahay rabbigiina ka cabsada ayuu dhahay waxa weeye in tasiluu ayaamirahu wajtanibuu nawaahihi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau idin faray farsooma wuxuu idinka reebana kahana weye marka sidaas daraaddeeda islaamku waa ku xasilahaa la yidhi taqwadaas oo caamkaa weeye maxaa yeele muslimka caasigahaa la yidhi waxaa dhici karta shirkiga inuu ka dhowrsado shirkigoo acdamulmanhiyaad ahaa la yidhi waxa ilaahay uu reeb wax uu weyn maxaa yeele ilahay wuxuu yihi ina shirka la dulmun cadiimun ow waa acdamu lmanhiyaat biliimaani weeye haddana waxa weeye iimaanku isaguna waxa weeye acdamu lma'muuraat weeye laakiin waxaanu leeyahay taqwada ayaa qaybo ahoo taqwa caama ayaa la yidhahdaa taqwo la yidhaha ayaa jir taqwa caama waa midda hadda horayso waxa weeye haddii qofku waxa weeye awaamirta uu fartoomo nawaahidaa uu ka haro inkastoo cisyaankalna uu ka dhaqaayo dhacaayo waxay noqonaysaa taqwayuhu taqwa caam weye taqwa la yidhaha taqwa alkhawaas ayaa gasaalayi waxay noqonaysaa manhiyaadkoo dhan oo laga reebtoomo wixii ilaahay reebay oo dhan oo laga reebtoomo wixii ilaahay faray oo dhammaantoodna intii markaasi daacada bashariga ay tahay la fartoomo waxaa jirta taqwa khawaasulkhawaas taqwo la yidhaahdo ayadana waxaa weeye in markaasi qofku munhamig oo ku noqdo oo macnaha kumadax fiiriyo mashquul ku noqdo ilaahay daacadiisa isla markaasna ilaahay kayrkiisa marna uusan milacsanin uusan ku shuqlin wax ilaahay kayrkiisa shay mubaaxaba allah ka dhigaalayo marka hadda aayaddan ilaahay markuu leeyahay yaa ayuhannaasu ittaquu rabbakum uu leeyahay taqwada markaasi aqsaamteedaas oo saddexdaa waxa weeye aayaddaana way wada kulminaysaa haalihi maraatibtaasoo dhan ayaa laga helayaa oo taqwa caama iyo taqwa taqwa alkhawaas iyo taqwa khawaas intaasoo dhanba aayaddaanu waa tamlinaysaa halaydi marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsadow ilaahay ilaahay ciqaabkiisa ka cabsada waa inaad adeecdaan weye alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsi naf xaggeeda idinka abuuray waaxidatin oo kaliya allaha laga baqaayo mannada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay addoomankiisa oo in loogaga cabsado xaq alla uu la yeeshay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ayuu caddaynayaa oo sifadaasuu ka warramayaa alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuurowna ilaahay min nafsi naf idinka abuuray waaxidatin oo kaliya marka hada aladii khalaqakumta waxaa weeye amarka ayaa lagu ta'kiidinaya noo soo hormaray oo waxay ka dhigan tahay ittaqullaaha liannahu maalikukum ilaahay subxaana wa tacaala maaligiinu wa murabbiikum wey waa kii barbaarinayay wa min awsaafiina waxaa ka mid ah annahu khalaqakum inuu idin abuuray wa ansha'akum min nafsin waaxidatin naf kaligeedana idinka amaamulay oo idinka abuura weye marka ruux sifaatkan iska leh waa alle ayaa ku xaqnimo badan in laga cabsado kaasaa xaqkulaa leysi maxaa yeele isaga waxa weeye qarfata ayninka aqala lagama maari laga maari maayo weye bal ilaahay khalqigiisa dhammaantooda waxa weeye allay u baahan yihin fii kulli lamxatin wa darfatin ayaa layidhi walaxdatin marka hadda sidaas ayaa markaasa loo baahan yahay in alla subxaanau watacaala mar haddii waxa weeye uu leeyahay sifaatkaas oo sifatulkamaalkaa haddana waxa weeye xaq uu ku leeyahay addoomankiisa inay ka cabsadaan wey waajibay ku tahay haddana alla wuxuu ogahay wakhalaqa abuuray minhaa naftaasowna ilaahay zawjaha zawjkeedi ka abuuray zawjkeeda waxa weeye waa xawaa leyii xawaa weye mad la akriyo weye reerihiisa oo bidixda ah mid kamida ayaa laga abuuray wa khalaqa abuura minhaa naftaasw dha ilaahay zawjhaa zawjkeeda ka abuuray hadda waxa weeye zawj ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaah weliba markaasi in zawj la dhaho naagta ninkana zawj la dhaho sidaas ayaa fasiixsan baa layidhi xawo ayaa loola jeedaa waxaa xawo loogu magacaabaa layidhi leanahaa khuliqa min xayinaa layidhi xayi baa laga abuuray wax nool baa waxaa aadam oo markaasi xayiya ah, ayaa goortiisa laga abuuray markay hurda ay qabatay oo xoogaha loogamaayo ay ku dhacdaa yidhi isagoo markaasi aan dareemin oon xanuun iyo waxba aan dareemin marka laga abuuraayana aan ogeynin oo waxa weeye hurda ku jiray ayaa laga abuuray baa layidhi bacdul asar sida soo aroortay markuu soo baraarugay ayuu wuxuu helay baa layidhi agtiisa ayadoo fadhida markaas ayuu iisaa layidhi oo markaasi waxa weeye maxaa yeele ragga iyo haweenka laba jinsi oo jaahiliya ay ka dhexayso ayaa ilaahay ka dhigay oo markaas issoo soo jiidasho ayaa ka dhaxaysa markaasuu doonay baa layidhi gacanta inuu u taagto markaasaa malaa'igu dhahday baa layidhi ka joog aadamow ilaahay naharkeeda aad ka bixinayso kolkaasuu dhahray baa naharkeedu muxuu yahay markaasaa waxaa layidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku salli ayaa layidhi bacdi riwaayaadna waxay soo arooreen saddex jeer ku salli qaaryaheydanta labaya toban jeer ku salli baa layidhi laakiin hadda arrintaas markii la yidhaahdo say ku dhacday waxaa lagu isaanahaa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu yahay alwaasida waasida inuu yahay likulli mawjuudin wax kastoo koonkaana oo ilaahay abuuray inuu nabi waasida yahay xataa aabihiis aadamba allah ka dhigo marka haddana waxaa lagu muujinayaa maqaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu muujinayaa weyninkiisa marka asartaa sidaas ayaa maaragtay la yidhaahdaa inkastoo hadda sanadkeedu sixadiisaan haddaas layskusii waafaqsanayn laakiin wax uun maaratay dhacay oo asara weyn wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay ah. alla wuxuu ihi subxaana watacaala wabasta alla waa kala geeyey bastadaa waxa weeye faraqa wa nasara weeye minhumaa ayuu dha ilaahay waxaa weeye aadam xaggoodow dha ilaahay nafti iyo waxa weeye zawjkeedii laga abuuray aayaad loo celinayaa mutanaakan rijaalan rag ayuu ka kala geeyey kaiiran oo fara badan iyo wanisaan kaiiratana ayagana ku jirta min baab iliktifaa weye rag iyo haween fara badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka abuuray oo uu ka kala geeyey marka hadda sidaas markii la yidhaahdo waa ilaahay subxaana wa tacaala sida eh, koonkan bani aadamka jooga uu ka dhigay oo markaasi ka soo farcamay xawo iyo aadam rag fara badan iyo haween fara badan ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka kala geeyey oo markaasi ilaahay addunyadatan uu ku amro waaye waxaa la sheegaa la yidhi xawo inay maaragtay uurowday labaatan badni ay uurowday oo markaas laba laba ah weeye laakiin ilaahay da yidhahda bayaankeeda waxaa ugu tegi doonaa suuratulmaa ida ayaan kusii bayaanin doonaa wixii xugum oo ku tacalluqa iyaba wataqu llaha alla ka cabsoo raadada ilaahi subxaana wa tacaala tii horay ku cadfan tahay oo itaquu rabbakum ayay ku cadfan tahay waana ta'kiidaa layidhi wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay haddana waxaa sawdiya loogaga dhiganayaa ah, alladii tasa'aluuna bihi walarxaamagaas weye wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay alladii allahaasoo tasaa'aluuna aad isku su'aalinaysiin allah aad isku su-aalinaysiin macnaha waxaa weeyaa layidhi allah aad isku su-aalinaysiin waxa dhexdiinaa wey masalan ba qof ayaa qof wuxuu leeyahay asaluka bilaahi ilaahay daraaddiisaan kugu su-aasaa ah, waansuduka bilaahi allaan kugu dhaariye ee waxaase waxaasaan kaa doonayaa ama waxaase waxaa iga daa'isaasuu leeyahy marka marka oo qofku yidhaahdo asaluka bilaahi uu yidhaahdo amase waxa weeye anshud eh, inshuduka bilaahi uu yidhaahdo qofkaas waxa weeye ama wixii buu ka helayaa ama waa ka nabadgelaa hadday dhadhaheedaa layidhi arrintaas xataa jaahiliyada way jiri jirtaa layidhi oo macnuhu waxa weeye ittaqu laha liannahu rabbakum wa khaaliqakum weeye linafsin waaxidatin weeye waliannahu cadiimun weeye ilaahay waa mid cadiimo waxa weeye waa lagu dhaartaa xawaa'ijane ilaahay waa oofinaya oo isinkiisa ayuu ku oofinayaa oo qofkii isinka ilaahay markaas qofka waxa weeye ku barya qofkaas xawaa'ijta waa loo oofinayaa asaga isinkiisa hadii lagu baryana ilaahay waa oofinayaa wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahi alladii allahaaso tasa'aluuna isku su-aalinaysaan bihi isaga wal arxaama wattaqul arxaama riximyaalkana ka cabsada hadda waxaa weye wattaqul ee waxaa meeshan ka xadsan mulaasaa ka xadsan wattaquu qadcal arxaam weeye qaraabada goynteedana ka dhowrsada ayuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina ilaahi ilaahay raqiiban mid ilaalinaayo markii waxa weeye awaamir laysu soo faray alla wuxuu leeyahi subxaanau watacaala nawaahina maaragtay layska soo nahiyey oo waxna layska soo nahy waxna laysoo faray alla wuxuu leeyahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raqiiban mid ilaalinaya ilaahay subxaanau watacaala idin ilaalinayaa oo qofkii waxa weeye amarka ilaahay fartoomaayene alla waa raqiibu ku yahay qofkii waxa weeye waxa ilaahay uu ka reebay ka kaharaayana ilaahay raqiibow ku yahay qofkaan amarka ilaahay fartoomin alla raqiibow ku yahay qofki ilaahay waxau ka reebo aankaarin alla raqiibow ku yahay marka hadda wal arxaama ayaa la yidhi oo haddii ilaahay subxaanau watacaala cabsidiisa laga waramay oo alla in laga cabsado laysfaray waxaa layska reebaa la yidhi in markaasi waxa weeye qaraabada la gooyo ama waxaa laysfaray baa la leeyahay in qaraabada markaasi la xiriiriyo ah, qaraabada in la xiriirso waa laysfaray in la gooyane waa la iska nahiyey oo labadaas waa imaataraysaa meesha maxaa yeele xadiidka annagu wuxuu dhahay calayhi salaatsalaam alraximu mucallaqatu bilcarshi raximku waxay ku xiran tahay carshiga weye waxayna leedahay man wasalanii wasalahu laahu qofkii aniga i xariisho allaha xariisho waman qadacanii qofkii i gooyane qadacahu laahu allaha gooyo marka hadda qaraabada xiriirintee way iskalaafaysaa hadda dadku siday kala yihiin dadka waxaa jira qof ganiya oo xoola iyo qof faqiira ayay isugu jiraan waajib waxaa ku ahaa layidhi ruuxa qaniga muwaasaro inuu sameeyo oo markaasi dadka hadiyo iyo dheef uu siiyo hadda marka waxaa weeye qaraabada culammada markaasi fuqahadana way isku khilaafsan yihiin marka bacd alculamaa iyo ahlulmadhabka waxay leeyihiin muwaasalada oo markaasi qaraabada waxaa weeye in wax la siiya qofkii waxa weeye aan markaa si qaraabo ah in wax la siiyo waajibay noqonaysaa laakiin hadda waxaa weye madhabteena imaamuna ashaafici waxaa weeye owlaadda iyo maaragtay ahalkao haweenka iyo wixii waalida mooyaane waxa kaleentood waxaa weye waxsiintoodu waa sunno iyo marka waxaa laga doonayaa kalaam oo leyna ayaa laga doonaya qofka waxaysta faqiirka isaganaan waxaysanin hadal jiracsan iyo facyi inuu u sameeyo iyo inuu markaasi macruuf kula mucaamaloodo ayaa la fiirinaya qaraabaduna farqi uma dhexeeya kuwa nool iyo kuwa dhintay kulli waa la xiriinaya oo kuwa dhintay waxaa lagu xiriinaya in loo duceeyo ayaa loo baahan yahay in allaha alla kaana wuxuu ahaadow ilaahay calaykum warkiina raqiiba mid ilaalinaya xaafidan liacmaalikum acmaashiina ayuu alla xifdinayaa waana idinku jaazinayaa weye ilaahayna sidaas inuu ku sifooba weygiiskan uusan suulin kana suuli maayo wa aatuu ilaahay alyataamaa agoonta siiyow ilaahay amaalahum maalyaalkooda siiya walaa tatabadaluu ha bedelanow dha ilaahay alkhabiisa midka khabiiska oo rogi ah oo xaaraamtaa biqayibi midka wanaagsan oo xalaasha howdha ah ilaahay walaa taakuluuha cunina amaalahum agoonta maalyaalkeeda ilaa amwaalikum malmuumatan xaalaytaa tii loo dumay ilaa amwaalikum maaliyaalkiina inahu adligaasowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday xuubun dembi ayuu ahaaday kabiiran oo weyn ayuu ahaaday hadda ilaahay subxaana watacaala waxa uu noogaga warramaya aayaddakan waxaa laga gudagelayaa mawaadinu taqwa weeye taqwada markaasi qaybaheeda ayaa meeshaan laga furfurayaa waxaa hadda la hormarinayaa maalulyatiim ayaa la hormarinayaa maxaa yeele maalul yatiimka waciid adag ayaa ku soo arooray weynaa kusoo arooray waxaa haddana iyo taxdiir oo digniin oo adag ayaa iyaduna kusoo aroortay marka hadda meeshaan mawaadinu taqwa ayaa laga gelayaa mar haddii aayadda aynu ka soo baxnay ilaahay taqwo uuna amray ayaa ilaahay wuxuu leeyahay hadda taqwadii marka qofka ilaahay ka cabsanaya ayaa hadda xukunka inta laga sheegaayo ayaa fulinaaya waatuu siiyowdha ilaahay alyataamaa agoonta siiyowdha ilaahay asiqaar weeye markaas waa ilmaha markaasi waxa weeye aabbaha aan lahayn oo markaasi waxa weeye aabahood uu dhintay ayagoo yaryar amwaalahum maaliyaalkooda siiyo hadda waxaa lala khidaabayo waa dadkii awliyaa aysaamka ah weye ilmahaas agoontaa dadkii weliga u ahay ayaa lala khidaabaya marka hadda waxa weeye alyataama waxa weeye waa jamcu yatiim weye marka hadda yudmi ayaa laga soo qaataa layidhi oo luqada waa alinjiraadaa layidhi maxaa yeele canuga haddii aabihiis ou dhinto keligiis ayuu noqonayaa camal marka hadda waxaa ka mid a gurusulyatiima gurusulyatiimada waxaa laga wadaa adiimatu lmasiil waa midaan masal lahayn waxaa ka mid a markaasi nidmu sayid ilkaa'inaat calayhi afdal asalaatu wasalaam nabiga calayhi salatu salaam ee maaragtay agoomisaynkiisa oo agoomoobay marka hadda yatiim maxaa la yidhahdaa yatiim waxaa la yidhahdaa ha la yidhi bani aadamka markii lasoo aado yatiim markii bani aadamka la yidhaahdo waxaa la yidhaha qofki waxa weeye abi ayaa la yidhaha qof aabiyiis waayey isaga oo yaraa la yidhi oon qaangaar ahayn weye maxaa yal qofka haduu qaangaaro agoon lama yidhaahdo maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay laa yudma bacda albuluuq ayuu dhahay qaangaar bacdigiisa agoontinima ma jirto qofkaan hadduu qaangaaro agoonnimo waa ka baxaya laakiin intuu sagiir yahay ousan qaangaar ahayn ayuu agoon noqonayaa marka bani aadamka agoonkiisu waxa weeye qof aabihiis waayey oo aabihiis oo ka dhintay ayaa agoon la yidhaha isagoo sagiir oon qaangaar ahayn weye marka xayawaanka maalaayacqilka waxay agoomoodayaan baa layidhi markii hooyadood ay waayaan xayawaankana waxaa la yidhahdaa man kaana ma'duuma al ummi yaa la yidhahda kii hooyadiis waaye ayaa agoon ah maxaa yeele xoolaha waad aragteen ariga iyo geela iyo looda waxaa weeye hooyada ayaa wax xanaanaysa oo waxa weeye anugu haddaw dhasho hooyadiis ayuu nuugayaa ayagaa xanaanada ayagaa barbaarinaysa laakiin dibigii dhalay ama maaragtay cawrkii geeloo dhalay ama orgagii dhalay ama wankii dhalay maalintii waxa weeye neefkaas uu abaahinaya ugu dambaysa tag marka waxa weeye waa khariiso ilaahay uu ku abuuray hooyada markuu waayo markaasuu agoon noqonaa isaguna waxaa la yidhi shimbirta shimbirta waxa weeye waxaa agoon noqonaya labadooda kii waaya hooyada iyo aabbaha hadday shimbirku mid kamida ah waayaan agoommay noqonayaan maxaa yeele shimbirku waxa weeye hooyada iyo aabbuhu iskusiyay u koriyaan ilmahooda maxaa yeele markaad baadiyaha joogto shimbirta meelaha wax ku korinayso ad aragto waxa weeye aabbahuna maru wax u keenayaa hooyaduna maray wax u keenaysaa waa u wada siman yihin marka marka agoonka sidaas ayaa la yihahdaa qofku waxaa la yidhaha duu maaragtay uu waayaa lii hooyadiisi aabihiis raqiim ayaa la dhahaa layidhi hadday ooyadu kaliya ay dhimatana waxaa la yidhi cujmi ayaa la dhahaa layidhi hadda waxaa laga waramayaa agoonta oo waxa weeye aabaadooda ay dhinteen waxa meeshaan lagula khidaabaayo owliyadoodi wey waxaa haddana ilaahay digayaa xoolahooda ayaa ilaahay digayaa inay si xun u isticmaalaan wey waatuu siiyow dha ilaahay alyataama agoonta amaalahum maalyaalkooda siiyow dha ilaahay waa markay idaa balaquu ayaa loola jeeda markay qaan gaaraan weye oo haddana ay noqdaan raashidiin ay noqdaan dad oo laga helaayo silaaxudiin walmaal ay noqdaan maxaa yeele waxaa noo imaanaya fain aanasu minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum ee hadda qofka haddoo qaan gaaro isla markaasna waxa weeye rashiid uusan ahaynin waxa weeye xoolihiisa la siin maayo maalyaalkooda siiyowna ilaahi subxaana wa tacaala walaa tatabadaluu ha bedel qaadanow dha ilaahi subxaana wa tacaala alkhabiisowdha ilaahi midka xaaraantaas biayini midka xalaashaa ah bedelkiisa o ilaahay oo waxa weeye waxaa laga wadaa shay xaraama ha qaadana weye macnaha ilmuhu agoontahay xoolahoodii in la qaato oo markaasi waxa weeye xoola oo markaasi liita loogu bedelo ama lagala wada qaato ayay keenaysaa qaadashadii marka xoolahoodii la qaadanayay ayaa ilaahay khabiisa oo ka dhigaa xaaraam weye walaa tatabadaluu ha bedel qaadanow ilaahay alkhabiisa midka xuna way iska dhigi kartaa oo radii ah oo liita badayidu midka wanaagsan ay taakuduuhu badalahu weye waxaa leyihi saasay jaahiliyadi samayn jireen jaahiliyadu waxa weeye dadka ilmaha agoonta ahaayo ayadoo hadda waasi kasabana ay dhici karayso waxay samayn jireen baa layidhi xoolaha wanaagsan oo agoonku uu leeyahay ayay qaadan jireen baa layidhi markaasay meesha xooluhu fiicna ay ka qaateen ayay xoolo xumo ayagu ay leeyihiin oo maalkooda ayay dhigi jireenaa la masalanba waxa weeye neef wanaagsan oo xoola ayuu waxa weeye qaadanaya oo awoonku leeyahay markaasay mid liitay meeshu u dhigaya taasu xaaraam weeye waana dembi oo maaragtay waciid adag uu ka imaanayo markaasuu dha ilaahay walaa tadabadalu khabiisa midka khabiiska hoostiiyo ah toosha xunne hadabel qaadanaw ilaahay dadayuu midka wanaagsan oo awoonku leeyahay walaa ta'kuluuha cuninowna ilaahay amwaalahum maalyaalkooda ha cunina agoonta maalkeeda ha cuninaw dha ilaahay ilaa amwaalikum ow dha ilaahay madmuumatan soo qadaro xaalay taas kii loo dumay ilaa amwaalikum maaliyaalkiina oo waxa weeye in maalka agoonta maal kale lagu daro ayadoo loogu dugaanayo in lagu cuno maalkaas agoonta taas ayaa la diidaya laakiin haddii wixii laysku daro asaa waxooda laga cunayni taasi dhibaatama ma laho waana soo marnay taas waatulbaqaraan kusoo marnay marka sidaas weeye ilaa amwaalikum maaliyaalkiina ayadoo loo dumuu dha ilaahay inahu agligaasowdha ilaahay cunidda noocaasowdha ilaahay kaana wuxuu ahaadowdha ilaahay agligaasu xuuban dembi ayuu ahaaday kabiiran oo weyn dembi weyn ayuu ahaadowdha ilaahay kaas inahu kaasowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi ayuu ahaadowdha ilaahay dembigaasoo kabiiran oo weyn waa dembi weyn buu dha ilaahay hadda dembi weyn hadduu yahay waa kabaairta ayuu kamid yahay wain khiftum haddaad ka cabsatiinowdha ilaahay allaa tuqsiduu ilaydaa u garsoorayna fil yataama agoonka idaa u garsoorayna marka hadda waxa weeye aayaddaanu macno badan ayay iska leedahay marka casharkeenna dambo ayaan ku bayaaninaynaa casharkeenna intaas ayuu ka egyahay wallaahu subxaanahu wa taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu